الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay min muctaqadaati shiica shiicada weliba u badan qaybahooda ee la ydhaha isna cashariyada labiyo toban laydhah labiyo tobanka imaam sheega saddex qodoboo hore waynu soo sheegnay qodobka afraad waxa weeye shiicada iyo qur-aanka waynu soo aragnay shiicada iyo sunnada rasuulka shinada shiicadu maxay ka qabaan axaadiistii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ila ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay waxyiga uu siiyey nebiga inaanu ahayn qur-aanka qura laakiin axaadiis baa ilahay uu siiyey xigmad rasuulkuna waxa uu lahaa qur-aankana waa siiyey in la egna ilaahay wuu siiyey waqad utiitu milahu macah halkay ka taagan yihin aad bay ugu yar tahay ama in badan oo ka mida hadalkooda laga heli maayo qaala rasuulullahi markay maraajicdooda iyo kutubtooda qorayaan laakiin waxaad arkays ku arkaysaa wuxuu cali yidhi wuxuu jacfar yidhi xuseen baa wuxuu yidhi aalu beytkii wanaagsanaabay ku been abuuranayaan been aad iyo aada u qayaxan intan maraajicda muslimiinta ee alummahaat sita la yidhaahdo bukhaari muslim abaadaawud tirmidi nasaa-i ibnu maaja kutubtaynu halkan ku akhriyayno ee nabiga ka sugnay calayhi salaatu wasalaam waxay u yaqaanaan khuraafaad iyo asaatiir aan la daliishan karayn sida uu ninka kulayni la yidhaahdaa kaga warramay shiicada ka midi kitaabkiisa alkaafi la yidhaahdo waxa uu leeyahy nabigaa lagu been abuurtay waxaasoo ahlu sunnuhu ay sheegaan halkaasay ka taagayen axaadiidtii ilaahay uu tilmaamay inay xikmata waladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaat wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba oo qur-aankaabuu baraya waalxikmata oo sunnihiisa ah labadiibuu ilahay isbarbar dhigay qur-aankii iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankii waa muxaraf bay idhahdeen uu bedelayn sunnadiina halkaasay la mareen shiicadii asxaabta oo ah calaamadaha ugu weyn ee aad ku garanayso qofkan inuu shiiciya intay imika yeman soo galeen soomaalida halkaa joogtaa say noo sheegayaan qofka markay doonayaan mashqac inay geliyaan ay ogaadaan inuu shiici yahay inuu sunni yahay horta markiibaa asxaabtii agtiisa ka kacayaan nacdalayaan u kala tirinayaan marka hadduu qofku inuun ka yar dhigaxo uu ka dido ama way dilayaan ama way xidhayaan waa calaamad ay dadka ku tijaabiyaan iyagana lagu garanayo saynu ogsanay lahay qur-aanka waxa uu ku sheegay rasuulkuna axaadiidtii saxiixa ku xusay sala allahu calayhi wasalam asxaabtu inay yihiin qarniga ugu fadli badan nebi maxamedna ilaahay u dooray saddex qarni baa ummadda u fadli badan buuo kaygana kowa rasuulku ilaahayna kitaabkiisa kariimka abaa ah wuxuu ku caddeeyey asxaabta inuu raalli ka yahay laqad radia allaahu can ilmu'miniin mu'miniinta ilaahay baa ka raaliya waa asxaabtii rasuulka aayadda aynu akhriyayna suuratu fatxi aakhirkeedana ilaahay wuu ammaanay muxamedun rasuulullaahi waaladiina macah maxamedkii rasuulka ilaahay ee mu'miniinta wehelinaya sifoodkii tilmaamahay lahaayeen buu ilaahay taxay waa kuwa isu naxariis badan waa kuwa cadowga ku adag waa kuwa ilaahay sujuudaya astaamahooda wejigoodaay ku muuqdaan sidaasay towraad iyo injiili sheegaysa ilaahay baa asxaabtii shiicadu ay caayayaan sidaa kitaabka ugu ammaanay saa daraaddeed baa culimmadu ay leeyihiin qofka asxaabta caaya waa gaaloobaya waayo ilaahay buu ka soo hor jeeda ilaahay ammaanay ayuu leeyahy been baad sheegtay markaa wuu gaaloobay ninkaa kulayni la yidhaahde kitaabkiisa kaafiya shiicada ka mida ah, waxa uu qoray asxaabta dhammaantood marka laga reebo saddex afar inay gaalo ahaayeen oy gaaloobeen nebigu intuu ka dhintay kadib subxaan allah saas daraaddeed baa waxaa majlisi ninka laydhaa iyaga ka mida uu ku qoray kitaabka laydhaa alanwaar ee maraajicdooda markay meel yimaadaan ay qaybiyaan ka mid a ah, marka had iyo jeer ay khudbadooda iyo meelaha ka ducaynayaan cidda u horraysee nacdalan waa abubakar iyo cumar iyo labadii hablood ay dhaleen xaasaska rasuulkaa sala allahu calayh wasalam xafse iyo caasho ilaaha waxaad nacdashaabay odhanayaa labadii sanam ee quraysh iyo labadii ay dhaleen ee hablaha ahaa iyo tilmaamo kale ay kusii darayaan labadii daaquud oo abubakar iyo cumar labadii wasiira rasuulku sala allahu calayh wasalam khaliifkii koobaad iyo labaad khumeyni oo aad garanaysaanoo dee qarniyadan dhawa ahaa kitaab buu qoray laydhaa alxukuumatu lislaamiya xukuumadda islaamka ayaan kaga warramayaa buu leeyahy waxa uu leeyahy abubakar iyo cumar laba axmaqoo faasiqiina ay ahaayeen cuhmaan waxa uu ahaa munaafiq buu ahaa nebiga wuu isu qarinayay markuu hablihiisa guursanayay ninka abi hureere la ydhaahdee wax badan ay ka wariyaan sunniguna nin faasiqa buu ahaa caaishina way sinaysatay sidaasuu ku qoraya oo qofkii doonaa ka eegi karaa dhowr iyo toban aayadoodoo suuratu nuurana ilaahay wuxuu ku baryeelayaa caaisha dayibnimadeeda iyo wanaaggeedana uu ku caddaynaya shiicada iyo tawxiidka shiicadu marka aad eegto afkaartooda iyo waxa ay aaminsan yihiin towxiidka way ka soo hor jeedaan waayo habeen iyo maalinba wakhtigu markuu adag yahay iyo markay barwaaqaysan yiinba waxay bara waxay baryayaan halka ilaahay ka baryi lahayn cali iyo xuseen iyo saynab iyo mahdiga iyo faatima intaasay baryayaan markay soo booqanayaan qabru xusein ama ciraaq ha ama masar waxay leeyihiin min acdami asbaabi shifa warisqi wاnnasri wa qadaa'i alxawaaj waxaa ka mida qabriga xuseen in la siyaarto oo la tago waxa ugu weyna caafimaad lagu raadsan karo iyo arsaaqad iyo guul iyo muraad aada hesho waxa ugu weyna lagu heli kara xabaasha xuseen waa inaad booqata bay ku leeyihin anigu waan tegey masar qaahira xabaasha xuseen anigoo soo eegaya sidaan ugu cibro qaato dad miyir qaba ku arki mayse dad waalan unbaad arkaysa oo heleelaysanaya sida dee dhiigga ay isaga sii daynayaan waxa uu sidaa ku qoray aynu sheegnay kitaabka ay iyagu qoreeno la idhaha kamilu ziyaaraat lijacfar ibni muxamed waxa uu leeyahay baabu man zaara alxusein kaman zaara allaha fii carshi baab dhan buu qoray kitaabka magacaa la ydhaha aynu soo sheegnay xuseen qofka booqdaa wuxuu ka dhigan yahay mid ilaahay carshigiisa ku booqday subxaana allah mar kale wuxuu qoray baab labaad oo ah baabu ziyaarati lxuseyni taxudu dunuub wa tunafisu lkuruub inaad xuseen qabrigiisa soo booqataa dembigoo dhan bay kaa dhaafaysaa kurbadoo dhanna way kaa dulqaadaysa baab saddexaad baa ku jira uu leeyahy baabu ziyaarati lxuseyni tacdilu xajatan wa cumra in xuseen lasoo booqdaa waxay u dhigantaa hal xaj iyo cumro iswata wayactaqidu shiica ana ziyaarata qabri lxuseyn afdalu min waqfati carafa waxa uu kusii darayaa carafo oo la istaaganay iyada inaad qabriga xuseen booqato ayaa ka fadli badan eg soomaalida dadka soo gaadhsiiyey diinta qaarkood baa iyaga ay kaga jireen saa daraaddeed baa waxyaabaha qaarkood nusca shiici shiica min ashiica waxyaaba shiicada inaga soo galay oo afkaartoodan ay ka dhex muuqanaysa aynu arkayna meel baa la fadhiisanaya innaga waxay odhanayaan labiyo toban qulhuwale labiyo tobanka qulhuwale maxaad ka taqaanaa waxa ay u taagan yihiin labiyo tobankii imaam ee shiicadu ay sheegayeen baa qulhuwallaa loo maraya waa markii shaadaligii iyo qulhuwalle isku rakibnaaye garanaysaa marka labiyo toban mise koob koob iyo toban qulhuwalehe koob iyo toban qulhuwale shaaha marka la cabayo koob iyo toban qulhuwalaha la maraa la raacinaya marka waxay ku leeyihiin labiyo tobankii imaam koob iyo tobankii tegey baa qulhuwallaha loo marayaa mahdiga soo socdana midhkiisa waynuu reebaynaa aw barkhadle waa taqaaneenoo waxay odhan jireen maxay hadduu qofku imiso jeer tago waxa ay u dhigantaa inuu soo xajayba calaamadii karooska ahayd halkaa la iska marin jiray ciidda aw barkhadlena waa garanaysa wax noocaasoo isa saara ayaa xaggooda inooga yimid iyo cali oo wax wal wax badan laga sheegayo cali baa habralaayey cali baa sidan yeelay oo arrintuba cali dabayl markaad aragto cali ow cabeebku markuu caruurta ku dhaco cali u yeedh maxaa arrinkii ku warwareejiyey cali waa nusca min ashiica dareenkii shiicada ayaa dadka lasoo dhex dhigay waxa ay aaminsan yihiin shiicadu labiyo tobankooda imaam annahum afdalu min alambiyaa waalmalaa'ika inay ka fadli badan yihin nebiyaashiiyo malaa'igta wax qoran weeye laa yamuutuun inaanay dhimanayn bay aaminsan yihin ee ay dhuumanayaan eegada innaga waxay odhan jireen awliyadu islaamaha kugu odhanaya awliyadu ma dhimatee way dhuuntaan xagee ku dhuunteen dee hadday dhuunteen may maruun soo baxaan irgintay galeen may maruun ka soo baxaan marka waxay ku ma dhintaan labiyo tobankan imaamee mahdiguu dambeeyaa laakiin way yaro dhuuntaan waannahum yaclamuuna algayb waannahum yatasarafuuna fi lkown waxa maqan bay ogyihiin kownkanna waxa ay waxbay way maamulaan kitaabulkaafi oo aynu soo sheegnay waxa uu ku qoray baab ana ala'immata nuur ullah a'immadaa labiyo tobankaa ee shiicada ay leeyihin waa nuurka ilaahay imaamiyaashu yaclamuuna maa kaana wamaa yakuunu waannahu laa yakfaa calayhim shayun waxa tegay waxa soo socda intaba way ogsayin wax ka qarsoomaa ma jiro baab kaluu dhigayaa uu leeyahy ina alaima macdan lcilmi wa shajaratu nabuwa wa mukhtalafu lambiyaa labayo tobankaa imaam waa halka xarunta cilmiga waa geedka nebinimada waa meeshay malaa'igtu ku ururtay isu weydaaranayso shaacirkii iyaga ka mid ahaa shiicada labnaaniga ahaa ayaa cali buu u gabyayaa caliyi bn abi aalib buu ku xadgudbayaa oo aad garanayso inuu dee iyagaba qabtu laayay wuxuu leeyahay abalxuseyn anta caynu lilaah wa cinwaanu qudratihi saamiya ilaaha laftiisii baa tahay xasan aab xasan aabbihi oo abaa xasanin anta caynu lilaah wa cinwaanu qudratihi saamiya awoodda dhammayska tiranna adiga ah. wa anta almuxiitu bicilmi wa anta almuxiitu bicilmi اlquyuub fahal taczubu canka min khaafiya waxaa maqan oo dhan baad ogtahay waxna kaama qarsoomaan wa badru lkalaami wa shamsu lcuquul wa mamluuku rabbin wa anta almeliku ilayka tasiiru jamiic lumuur ilayka tasiiru jamiic lumuur wa anta alcaliimu bidaati suduur arrimo o dhami aday kugu soo ururayaan waxa laafta ku jirana adigaa yaqaana wa anta almubaciru maa fi lqubuur wa xukmu lqiyaamati binnafsi lak dadka qubuurta adaa soo saaraya qiyaamahana go-aanka adaa leh waxaasuu sii wadayaa maxaa ilaahay u hadhay subxaanahu wa tacaala ilaahay maxay u soo reebeen waaye maxay tawxiid ku sheegan karaan markaa halkaasay tawxiid ka taagayin shiicada iyo marka la eego waxa ay ka aaminsan yihiin a'immada aynu soo sheegnay ama madaxda madaxda ahlu waxay u aaminsan yihiin sida ay u tartiibsan yihiin iyo si ay u kala tartiib u kala tartiibinaya iyagu ama ay u sheegayaanba aada u kala fog sida bay dadka muslimiinta sunniga u aaminsan yihiin shiicadu waxa ay leeyihiin madaxtinimada iyo imaamnimadu waxay ku urursantay keliya cali iyo awlaadiisa cali iyo awlaaddiisay ku urursantay bay leeyihin ilaahay baa bixiyey malaggu u soo dhiibay cali buu u dhiibay ayuu ku waday oo dhexda laga qabsaday labiyo tobankaa imaam ee cali ka farcan iyo cali unbay ku urursantay madaxtinimadu sidaa daraaddeed way dhaceen bay leeyihin abubakar iyo cumar cali way khiyaameeyeen iyo asxaabtuba dadka muslimiinta ee sunniga waxay aaminsan yihiin asxaabta khulafadu inay u tartiibsan yihiin sidan abubakar cumar cuhmaan cali afartoodaasiba inay khulafaa uraashiduun sidaana ay u kala fadli badan yihiin qofka yidhaahda abubakar iyo cumar buu cali ka fadli badan yahina waa bidcoole bay yidhaahdaan culimadu shiicadu iyo fiqiga macnaha kutubtan fiqiga la yidhaahda axkaamta ee ka waranta nidaamka iyo mucaamalaadka waxay leeyihiin wax ay ku tilmaamaan fiqu shiica axkaam gaara bay leeyihin iyo fiqi gaara oo u gooniya oo khilaafsan manaajicdeenan macruufkee la yaqaano kutubu sawdaa waa kutubta madow sidaa daraaddeed baa aynu hore u sheegnay dee inaanay qur-aankiin badan oo ka mida daliishanaynin miday iyagu iswaafajinayaan mooyaane axaadiidtii saxiixa iyo kuwii sunnada aanay daliishanaynin sunanka ku sugnaa adiga arkaya oo adaankii markaa horreeyaba aad ku garanayso dee waxay ku darayaan waashhadu anna caliyan waliyullah waxaya calaa khayri alcamal hagay kaga jirtaa daliilkay kusoo aroortay ilaa axaadiidta rasuulkaynu kusoo aragnay ku aragnay adaanku nabigu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah wa anna caliyan waliyullahi bay ku darayaan calina waa weligii ilaahay dad kale ma sheegayaan xaya calaa khayri alcamal macnaheedu iyo camalkii u khayr badnaa u kaalaya way ku dareen fiqigooda gaarkaabuu ka mid yahay bidcooyinkooda waxaa ka mida fiqiga salaadahay jamciyaan iyadoon cudurdaar jirin wuu iska soo shaqaysanaya habeenkiibuu shantaba sida baaska isdabagelinaya oo mar kaliya ku wada tukanayaan way wareeriyeen dadkeenna iska aan diinta aqoon u lahayna jaaliyadaha dabadda wakhtiyadani waa kuwan dee isku dhowdhow salaaduha ama isgalgala waxay arkayaan iyagoo tukanayaoo de salaadoodana dadkii hoosu ma oga shantii salaadoodba marka wada dhigaya sheekhow sida shiicada ma u tukanaa bay odhanayaan dad dadkeenna halkaa jooga toodaasaaba wanaagsan ila iyaba waa muslime arrimahan inay ogaadaan dadku waxyaabaha muhiim ka dhigaya wey jumcana maba tukadaanba ugaadha qayb badanoo oo ka mid ahoo sakaarada iyo bakaylaha iyo ay ka mid yihiin inay xaaraan yihin bay aaminsan yihin fiqigooda wayastaxiluuna zawaaja almutca wahuwa muxaramun bilijmaac waxay aaminsan yihiin guurka mutcadu oo ah gabadh iyo ninuun inay heshiiyaanoo sidaa ay guur wax laydhaa ku guntaanoo muddo leh bil laba saddex toddobaad wax noocaasa leh oo aan welina u baahnayn markhaatina u baahnayn bay aaminsan yihin walow qofkaasi yaanu qaangaadhba ahaanin bay kuleeyihin way qorantay kitaabka adowla alislaamiya khumeyni baad ka eegi karaysa xataa wax kaleba iska daa tanaaska shaqaysaasaa lagula dhaqmi karaa ayuu kitaabkiisa ku qoraya wasinaad iyo sii foolxun wax noocaasoo la yidhaahdo kutubta shiicada aad ku arkaysa weeye fiqigooda ashiica walmahdi shiicada iyo mahdiga sida ay ka aaminsan yihiin si aan dadka loogu dabarogin mahdiga nebigu axaadiid saxiixa buu kaga warramay calayhi salaatu wasalaam kutubtan saxiixaynka iyo sunanka markaynu maraynayna waynu aragnay aalubeytka rasuulku ka farcan yahay aakhiru zamaanka ayuu soo baxayaa nebiyullaahi ciise wakhtiga uu soo baxayay kulmi doonaan dhulkaa ilaahay barwaaqaynayaa shareecadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka iyo sunnadu dadka ku dhaqayaa wakhtigaasaanu soo bixi doonaa durriyadda xasan ka soo baxaya dhinaca kaluun bay u dhigeen iyagu kolkaasa waxa ay leeyihiin waxay kaga duwan yihiin waxay leeyihiin wuxuu ka farcan yahay awlaaddii cali buu ka farcan yahay mahdigaasi waxaana magaciisa la odhan jiray moxamed ibnuxasan alcaskari kutubahoodu say qorayaan magacaasaa la ydhahda yidhaha mahdigooda moxamed ibnuxasan alcaskari iftafaa u khamsu sanawaat fi surdaabin saamaraa bilciraaq marka isagoo yaroo shan jira ayuu ku libdhay god saamaraa meesha la yidhaahdo ku jira ee ku yaalla ee ciraaq ayuu godkaasi ku qabsoomay godkii bay markaa imika booqdaan way ka dulqayliyaan yaa mahdiyu yaa saaxiba azamaan ukhruj wafarij kurbatana halkaasay ka baryayaanay uga yeedhaan midhkaa yale meesha ku libdhay ee magacaa la odhan jiro mahdiga kaasay u yaqaanaan waxaanay leeyihiin waktiga uu soo baxo wuxuu dumin doonaa halkan maqsinkanuu nebigu ku aasan yahay calayhi salaatu wasalaam ee masjid annabowi agtiisa madiina markaasuu deldeli doonaa abubakar iyo cumar oo dhacay hogaamintii cali waxa uu garaaci doonaa doonaayo xeer ciqaabeedka ka fulin doonaa caaisha waa se u yidhaahdeen marka taasina waa arrin runtii dadka ay ku khaldi karaan iyagoo axaadiistii nebigana mahdigii ka maqlay mahdigay sheegayaanna maqlaya dabeetana caqiidada xune faasidka ah ayaa qofkaan aqoon u lahayn ay u dhiibi karayaan qodobka tobnaad ee muctaqadaadkoodii waxay aaminsan yihiin shiicadu ashiicatu watuqya waxaa jira waxay aaminsan yihiin oo macruuf ah oo culimmada islaamkuna ay kutubahooda ku qoran iyaguna kutubahooda ku yaalla oo laydha atuqya tuqyadu waxa weeye isqarin isqarin qofku uu qariyo wuxuu aaminsan yahay waana qayb ka mid ah munaafaqnimada idhaaru maa laysa fi lbaatil baa laydhaha tuqyadu waa qalbigaaga wax ku jiraoo aanad muujisanayna qofka muuqaal kalaad kula dhaqmaysaa macnawiyaadkiisiiyo wuxuu aaminsayna wax kala weeye waxaana yidhaahdeen hiya min acdami arkaani ddiini cinda shiica arkaanta diintooda tuqyadaasi waa kuwa u waaweynba markuu shiicigu yahay maca ahli sunna adhara lahum lmawaddata wahuwa yubqidhum wayalcanuhum markuu dadka ahlu sunnaha shiicigu la joogo wuxuu muujisanayaa inuu jecel yahay gaalka wuxuu muujisanayaa inuu jecel yahay nacdalna qalbigana wuu ka nacdalaya sidaa daraaddeed baa majlisi wadaadkooda la yidhaahda aynu soo sheegnay kitaabkiisii bixaaru lanwaar waxa uu ku yidhi man sallaa khalfa almunaafiqiin munaafiqiinta qofka ku daba tukada munaafiqiintuna waa ahlu ogow bituqyatin kaman sallaa khalfa a'immati a'immati lbeyt qofka isaga oo ahlu sunnaha ku daba tukanaya munaafiqiinta ah qarsada wixiisa ee laabta ku haysta waxa uu ka dhigan yahay mid ku daba tukaday a'imadii aalulbeytka salaadiisu way fiicantay kol hadduu tuqyadiisii isticmaalay sidaa daraaddeed baa iyagoo ku khiyaamaynaya iyaga oo ku dhacaya iyaga oo ku dilaya ayaa qosolkii lagu muujinayaa marka taasina midh agtooda caanka ah weeye sharcigeennuna uu inoo diiday calaamada dee munaafiqnimaduna iyo uurku inay kala duwanaadaan bay ahayd muctaqadaadkooda oo ilaa lixdan baxsi ay maaragtay culimmadu ay kusoo ururiyeen aynu kasoo qaadanay tobankaasaynu kasoo qaadan karayna wax laga warrami karaya maha dhagahay kaa wasakhaynaya qofkuna wuu ku daalayaa saa daraaddeed waxuunaynu uga jeednaa namuudaj ama tusaale shiica waxaa la yidhaahdo maanta dadka qaarkood ay leeyiin iyagaaba nawowi quwa nawowiya samaystay iyagaaba islaamka u hilinaya iyagaaba maraykanka naceb niman wada socdo weeye tuqyadii weeye qalbigaa laga wada socdaa afkana sunnigaa loo muujinaya in la iskhilaafsan yahay maxaa loo weerari waayey intii ciraaq la baabiinayay waa eeraan wata halkan fadhidee qawaacidda iyo goobaha ay soo galayaan buu xuutiyiinta usii banaynayaa maraykanku halkii uu ka deganaa alqaacidana waa duqaynayaa kuwana kusoo dhawaada buu leeyahy filimadaas waa macruuf waa tuqyadanay ka midta dadka in loo muujiyo waxa qalbiga waxaan ahayn ugu dambayntii alxukmu calayhi culimmadu marka ay xukumayeen magaala mise waa islaam culimmadii hore kuwa dambe inta wax ka qoray isla isma wada raaciyo marka hore firaqaa lagu daraa firqadaha ambaday ee islaamka sheegta waxay iska qiraan qaybaha loo yaqaano qulaatu shiica ee cali u aaminsan inuu ilaaha yahay inay gaalo yihiin waxaa kaloo culimada islaamku ay u badan ama isku raacsan yihiin kuwa wadaadadoodee waxaan qoray inay iyaguna ku gaaloobayaan waxa ay kala qaadeen markaa firqadahooda oo kuwa yamanta ku noole zaydiinta laydhaa qayb ka mid ah ayaan aaminsanayn waxyaabahoodana ka sokeeya inkastoona iswada raacsanayn oo qayb iyaga raacsan tahay marka la wada raaciyo ee waxaa kuwa dhow inaanay culimmadu bidcoolayaalbe ku tilmaamaane ma gaalaysiiyaan laakiin wadaadadooda iyo kuwa fogaade xag jira way gaalaysiiyaan waayo waxa aynu soo sheegno o dhan bay ku gaaloobayaan aimada ka warramay ama culimadii islaamka ka warramay waxaa ka mid ah imaamu malik waxa uu leeyahay aladii yashtimu asxaaba rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam laysa lahu nasiibu min alislaam islaamka calaf kuma leh qofka asxaabtii rasuulka caayaya imaam malik oo madhabta maalikiyada qoray baa sidaa leh axmed ibnu xambal oo afarta madhab mid ka mida qorayna isaguna waxa uu leeyahy alraafidatu laa tunkaxu nisaa'uhum walaa tu'kalu dabaa'ixuhum liannahum ahlu ridda dadkaa la yidhaahdo raafidada waa kuwa xag jira shiicada lama guursanayo dumarkooda waxay gowracaanna lama cunayo waayo dhaqamada waxa ay aaminsan faraha badan bay ku gaaloobeen sidaasiba markaa aimada in fara badan oo ka mida ah ay xusayaan samcaani waxa uu leeyahay ajmacat ilumma calaa takfiir alimaamiya imaamiyada qaybta la yidhahda inay gaaloobayaan ayay ahlu sunnuhu qabaan marka aynu soo ururinno aqwaashay culimmadu ka yidhahdeen salafan wa khalafan way badan yihiin kuwaasaa ka mid ah waxa uu leeyahy ibnu caqiil الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة waxaynu odhan karnaa buui raafidada oo shiicada ah cidda madhabta noocan iyo waxaanay aaminsayin u dejisay waxa ay u jeeday diinta islaamka iyo nebinimadaba inay duqayso waxa aynu soo aragnay ayaa ka a aragtiyahoodii waxay aaminsan yihiin qaxdaani markii waxa ula ina rawaafida sharu man wati'a alxasa min kulli insin naatiqin aw jaani cidda dhulka martay iyagaa u shar badan jiniyey sida madaxu nabiya wakhawanuu asxaabah wa ramawhum bidulmi waalcudwaani nebigiina way caayeen asxaabtiisiina waa khaa'iniin bay idhaahdeen dulmi iyo xadgudubna way ku sheegeen xubuu qaraabatahu wasabu asxaabah jadalaani cinda allaahi mutanaaqidaan aalu beytkiisii waanu jecelahay asxaabtiisiina waanu caayaynaa waa aragti iska horjeedoon la qaadan karayn buu leeyahy intaa marka laga soo gudbo macnaheedu ma aha culimmadu markay sidan u hadlayaan shiicada wax ka sheegayaan aalu beytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam in miisaankoodii iyo martabadooda hoos loo dhigayo aalibaytka rasuulku waxa weeye qiibay ku leeyihin dadka muslimiinta dhexdooda jacaylkooduna waa waajib ixtiraamkooduna waa ixtiraamkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam imaamu shaafici baa waxau leeyaha ahla beyti illaahi xubukumu fardun min allaahi fi lqur'aani anzalah aalu beytkii rasuulkow jacaylkiinu waa faral ilaahay uu ku soo dejiyey qur-aanka yakfiihim min cadiimi alfakhri annahumu man lam yusalli calaykum laa salaata lahu waxaa faan ugu filan aalubeytka qofka aan iyaga ku salliyin inaanay salaaduba u ansaxaynin oo marka nebiga lagu salleeya aalubeydka lagu sallinaya hadday shiicadu sidaa ugu xadgudbeen aalubeydka rasuulka sala allahu calayhi wasalam loo tuuri maayo loogana tegi maayo lana caayi maayo waxba laga sheegi maayo waayo ciise bnu maryame sida loogu xadgudbay baa loogu xadgudbay cusayroo awliyadii ka mid ahaa reer banu israa'iil siday ugu xadgudbeen ayaa loogu xadgudbay qofka wanaagsan haddii lagu xadgudbo isagu waa ka beri ammaantiisa iyo ducadiisana wuu leeyahay markaa waxaynu uga jeednaa in la ogaado xaqaa'iqa iyo macluumaad inaad haysaa go-aan wanaagsan inaad qaadataabay ka faa'iido tahay waxaa markaa hadhay dadku in aynu wax ka ogaano manhajka ahlu sunnaha iyo waxa xal ah iyo sida looga gaashaaban karo afkaartan faasidka ah allahuma inaa nashku ilayka dacfa quwatina waqilata xiilatina wahawaanana cala annaasi ya arxam araaximiin allahuma ansur ilislaama walmuslimiina walmustadcafiina fi kuli makani ya arxam araaximiin allahuma aina allahuma aina allahuma aina اللهم اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت يا أرحم الراحمين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركاتك يا أرحم الراحمين اللهم أمرتنا بالدعاء بقولك ادعوني أستجب لكم وهذا الدعاء ونطلب منك الإجابة يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك